alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo shirray kitaabu nikaax oo ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam ayaynu ku soo jirray xadiidkii hore aynu soo marray sacdi bn abi waqaas radda rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam cala cuhmaana ibni madcuunin itabatula atabatul sida tafsiirka waxaa looga jeedaa in guurka la yska daayo oo cibaadada in lagu mashquulayo oo tacabud daraaddeed laysaga daynayo guurkii loo dhaafo laysaga tago yacanii guurkii baa la yska daynayaa liajli tacabud cibaado rabbi la caabudayo in loo go'ayo aawadeed ayaa guurka laysaga ysaga daynayaa wuxuu markaa uu yidhi walow adina lahu lakhtasaynaa yacani khisaabaanu eh, samayn lahayn hadduu u idmi lahaa inuu guurka saa isaga dhaafo waxaa jira haddaba nahyi kisaaga ku soo arooray waa arrinkaynu baraarujinayno oo xadiis baa ku yimi bukhaari iyo muslim ku soo arooray cabdullahi bn mascuud uu yidhi kunnaa naqzuu maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam leysa lana nisaa nebiga waxaan la duuli jiray jihaadka waan la dagaalgeli jiray iyadoo aanaan dumar lahayn oo wax haweena aanaan lahayn faqulnaa yaa rasuula allaahi alaa nastakhsi khisaam ma samaynaa oo ma isdhufaannaa fanahaanaa can daalik markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa naga reebay marka nahyigaasna culammadu waxay isla ogolyihin saynu soo sheegnay inuu markaa yahay nahyu taxriim oo waa xaaraan yacni dadku inay markaa isdhufaanaan midaan bannaanayn weyn عن abi hurayrata radia الله عنه qaala qaala rasuul lahi sala allahu عليه wasalam laa yujmacu bayna almar'ati wa cammatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim oo abi hurayre ay ka soo wariyeen inuu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yidhi laa yujmacu lama kulminayo yacni yaan la kulminin waa nafyun yuraadu bihi annahyu siiqadu waa nafyi oo waa diidmo laakiin waxaa looga jeedaa reebis la reebaayo ayaa looga jeeda marka lama kulmiyo yacni yaan la kulminin bayna almar'ati gabadha iyo wa cammatiha eeddadeed labadaa yaan guur lagu kulminoo la ysugu keenin inan iyo eeddadeed yacni nin keliya inuu wada qabo arrin bannaan maaha waa xaaraan walaa bayna almar'ati wa khaalatiha lamana kulmiyo gabadh iyo habaryarteed lama kulmiyo oo guur in lagu kulmiyo laysugu keeno gabadh iyo habaryarteed mid bannaan maaha waxaana loo jeedaa eedda ruma iyo habaryar ruma ayaa loo jeedaa marka waxaa soo gelayaa eeddadii haddii ay gabadha lafteeda eedda ruma u tahay jihaday doontaba ha uga timaaddo jiha kasta oo nasab gees kastaba ha uga timaado iyo haddii aabbaheed ay eedda u tahayna waa la mid innagu waxa weeye waxaynu u naqaannaa cidda marka waxa weeye aabbaha eeddada u ah ayeeyaynu u naqaannaa laakiin sharcan waxaa la yidhahdaanu eedda un baa la yidhahdaa saas baa kutubu waxay ku odhanayaan wayn calad eeddadaas saraba ha u kacdo hadday adiga eedda ku tahay iyo hadday aabbaha eeddo u tahay iyo hadday awowgaa eeddo u tahay sharcan waxaa la yidhaahdaa un eeddaa la yidhahdaa ayeeye lama yidhahda laakiin curfiga soomaalida waxay u yaqaaniin iyagu inay yidhahdaan ayeeye inay yidhahdaan ta noocaase curfiga sharciga ma waafaqsana calaa kulli xaal gabadh iyo eeddadeed eeddadaasi ama sare ha u kacdo aabbaheed ha u eeddo ahaato ama iyada eedda ruma ha u ahaatee iyadii iyo markaa eeddadeed guur la ysuguma keenoo lama kulmiyo gabadh iyo habaryarteedna guur laysuguma keenoo lama kulmiyo habaryartii waxaa soo gelaysaa inay yada habaryar ruma u tahay ama hooyadeed ay habaryar ruma u tahay hadday hooyadeed habaryar ruma u tahayna waxay noqonaysaa inay habaryaruun yadana u tahay sharcan marka waxay soo gelaysaa xadiiska cumuumkiisa ay soo gelaysa xadiiska cumuumkiisa ayay soo gelaysa sababta loo diiday waa maxay sababta loo diiday waxay culammadu yidhaahdeen waxaa laga taxadirayaa in markaa jacaylkii qaraabanimee ka dhaxeeyey meesha inuu ka baxo ayaa laga taxadirayaa waayo caadada khaalibkee la bartay waxay tahay labada dumar ee la wada qabaa inay marka isnicbaadaan waa caadada badan inaynay isnecbaan waa yar tahay laakiin inay isnecbaadaan oo isla colloobaan waa caadada faraha badan leh marka qaraabanimadina waxay keensanaysaa isxidhiidhin iyo jacayl caadada ka timaadda arrinkan oo kalena waxay tahay inay isnecbaadaan oo isla colloobaan marka saddan li dariica waddadaa mafsado keenaysaa saasaa loo awday sidaas ayaa markaa loo awday riwaayana lagu soo wariyey macnaha cillada ah sheegaysa ayaa lagu soo wariyey sanadkeedu u maqaal ku jiro oo ibnu xibbaan iyo tabaraaniyo ay soo wariyeen ina kunna idaa facaltunna dalika qatactum arxaamakum haddaad sidaa yeeshaan waxaad goynaysaan qaraabooyinkiinnaa goynaysaan oo jaraysaan marka guur in lagu kulmiyo ma bannaana siiqada hadda inoo qoran ee xadiidkan markaa ku timi waa nafyi laakiin waa nafyi nahyi looga jeedo waxaase soo arooray nahyi sariixa soo arooray nahaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu reebay in la kulmiyo bayna almar'ati wa camatiha an yujmaca bayna almar'ati wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha oo siiqada nahyi in laga cabiray laada oo naahiye ahina waa soo aroortay oo sidaana waa ku timi saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen waa xaaraan laba hablood oo eedda ruma ah ama habarya ruma ah in guur lagu kulmiyaa ma bannaana waxaan farqi kale lahayn mar in caqdiga lagu wada xidho oo lagu wada gunto iyo inay kala horreeyaan mid waliba waxay tahay mid xaaraanan bannaanayn haddii mar keliya caqdiga lagu wada guntaayo oo siiqo keliya lagu wada aqbalayo mar keli ah labadaba caqdigooda wuxuu noqonayaa baatil midna ma asaxay hadday kala horreeyeenoo muratab ahaayeen oo mid isagoo qabuu tii kala doonay inuu guursado oo lagu meheriyey taa dambe caqdigeedaa baatil noqonaya tii hore caqdigeedii guntintii guurku waa tii hore waa asaxday laakiin ta dambe ayuunbaa caqdigeedu noqonaya baatil uu noqonaya xadiidkani wuxuu khasisayaa cumuumka aayadda wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum waxaa laydin xalaaleeyey wixii intaa ka soo hadhay baa laydin xalaaliyey aayaddii markii laynoogu sheegay dumarka muxaramaadka laga soo warramay wixii intaa ka soo hadhay inay xalaal yihiin oo ay bannaan yihiin aayatu nisaa markii laynoogu sheegay masaladan laguma sheegin aayaadkaa laguma sheegin marka cumuumka aayadda ayaa xadiiskani khasisaya waana dhici kartaa xadiis aaxaadi ah, cumuum aayadeed inuu khasiso waa suuroobi karta wax shabbaho qur'aanka ku soo aroorayna waa jiraan wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf marka sida labadii hablood ee walaalaha ahaa aan guur loogu kulmin karin ayaa inan iyo eeddadeed ruma ama inan iyo habaryarteed rumana aan guur loogu kulmin karin jamaahiirta culammadu waxay kaloo yidhaahdeen cillada loo diidayaa maadaama ay tahay qaraabagoynta ay tahay xukumkii wuxuu noqonayaa xukum ka caamsan xukumka lagu sheegay xadiiska oo wuxuu noqonayaa laba gabdhood oo kasta oo haddii midkood ay ahaan lahayd lab inay isguursadaan aynay u bannaanaateen bannaanaansha la'aantaasina xag nasab aawadeed uu ka yimi in guur lagu kulmiya ma bannaana bimacnaa maxaarimtii yacni markaa guur laguma kulmin karo oo laba maxram isu ah maxramnimadaasina xag nasab ay ka timi in guur laysugu keenaa ma bannaana qaydka ah marka waxaa weeye arrinkaasina uu yahay maxramnimadaasi mid xag nasab ka timi waxay ka saaraysaa hadday geeso kale ka timi ama xag sihri iyo wax la mid a hadday ku timi oo laba maxram isu ah oo yacnii maxramnimadaasi sihri xaggeeda ay ka timi oo haddii midkood lab ahaan lahaa ka kalena dhadig ahaan lahaa aan isguursan kareen laakiin inayna isguursan karin ay ka timi xag markaa sihri ay ka timi iyo xididnimo ee xag nasab aynay ka iman kulminta la kulminayaa mamnuuc markaa ma noqonayso oo qaacidadaas kuma dareerayso qaacido ahaan mid ku rumoobaysa ma aha waxay nas iyo daliil ku soo aroray oo halkeeda laakiin mid qaacidada lagu dabaqayo maaha masalan oo kale xagga sihriga laba ay isguursan kareen hadday markaa midkood lab u ahaan lahaa ka kalena dhadig ahaan lahaa ayaa dhici karta in markaa la kulmin karo waxaana ka mid a aayada aabbe iyo inanka aayo aabbe ay u tahay dee inay isguursadaan ma bannaano islaantii yaraydee uu ka dhintay odaygu inanku dhalay hooyo kale dhashay ma guursan karo laakiin halkaa inanka haddii inani joogi lahayd nin kale oo markaa ka baxsani waa dhici kartaa inan iyo aayadeed aabbe inuu labada markaa guur ku kulmiyo hooyadeed maya hooyadeed aayaddaa sheegtay inaanu markaa la guursan karinoo maxram ay ka noqonayso laakiin inan iyo aayadeed aabbe nin kale guur waa ku kulmin karaa waa isugu keeni karaa waayo maanic sharciga kuma sugnaa waa yahay waa garanaynaa iyada xukunka aayadda ku soo arooray oo laba habloodoo walaalo ah inaan guur lagu kulmin karin xadiidkan riwaayaadkiisa riwaayo ka midoo afartaba kulminaysaana waa jirtaay oo tilmaamaysaa afar dumara in la reebay yacnii guurkooda oo gabadhiyo iyo eeddadeeda in la kulmiyo gabadh iyo habaryarteeda in la kulmiyo laba walaalo ah laba habloodoo walaalo ah guur in lagu kulmiyo intaba in la diiday xadiiska riwaayaadkiisa qaar ka mid mida ah oo sidaa u sheegayaana waa jiraan can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam ina axaqa ashuruudi an tuufuu bihi ama an tuwaffuu bihi labada waa loo dabdiyaa shardiyada waxaa ugu xaqnimo badan an tuufuu bihi inaa oofisaan ma istaxlaltum bihi alfuruuj waxaa xubnaha taranka ku bannaysateen oo ku xalaashateen ayaa ina oofisaan ugu xaqnimo badan tahay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiistanna wuxuu ina tusinayaa shuruudaha nikaaxa loo yeelay in la oofinayo ayuu sheegayaa ha yeeshee culammadu waxay dhahaan shuruuduhu way qaybsamaanoo shuruudaha guurka loo yeelaa qaarkoodna ma bannaana qaarkoodna waa bannaan yihiin oo waa qaar bannaanoo mubax marka shardiyada in la oofiyo ay ugu xaqnimo badan tahay waa shardiyada aan xaaraanta ahayn laakiin sharti xaaraana isagu ma bannaana waxyaalaha shardiga xaaraanta inaanu bannaanayn ku tusinayana waxaa ka mid a xadiiska soo socda ayaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala shuruudaha guurka loo shardiyaa waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood wax waxay yihiin shuruudo marka horeba caqdigu keensanayo waa nooc oo haddii aan markaa shardigaa la sheegi lahayn laftiisa caqdiga laftiisaabaa keensan lahaa shuruudaha caynkaasi dhib ma leh caqdigiina waxba yeeli maayaan tawkiidun baanu shardigu sii tarayaa bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen hadduu caqdigu keensanayo uma baahna in la shardiyo saas hawada wujuuduhu ka cadami shardiyada qaarkood waa shardiyo mubaax ah oo bannaan oo haddii aan la shardin lahayn inuu sameeyo iyo inuu iska daayo labaduba waa u furnay mid waliba waa u bannaanay shardiyada caynkaasee iska jaa'iska iska bannaanna haddii markaa gabadhi ay shardisato shardigii laga aqbalo waa in loo ofiyaa nooca saddexaad waa shardiyo caqdiga ka hor imanaya oo maqsuudkii caqdiga looga jeeday ka hor imanaysa masalan oo kale shardigii waxaa la shardiyey inaanu markaa waxabay gabadha u tegayn maqsuudkii caqdigaba looga jeeday ka hor imanaysaa saas aawoodee waa sharti baatil ah in la oofiyana uma xaq leh waxaana yidhahdaan culammada badankoodu caqdiguba waa burayaa mar haddii shardigaa baatilkaa ah lagu xidhay waxaa la mid a wuxuu shartistay inaanu nafaqo aynay ku lahayn gabadhaas waa qabayaa laakiin bisharti inaanu wax masruufa oo ay ku leedahay aynay jirinba dee masruufkana wuxuu ugu waajibaya caqdiga shardiga noocaasi waa sharti ka hor imanaya waxyaalihii caqdiga ku waajibayay wuxuu noqonayaa shardi baatil ah in la oofiyana uma xaq laha bale culamo badan waxay qabaan caqdigu waa fasahaadayaa liajli hada sharti ayuu fasahaadaya wuxuu noqonayaa caqdi faasida ayuu noqonaya waayahay shuruudaha waxyaalaha caqdigu keensanayo ka midka ah waxaa soo gelaya inay shartisato xusna alcushra dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo marka horeba sharcan waxaa waajib ahayd dhaqan wanaagsan iyo cushro wanaagsan inuu kula dhaqmaa waajib ahayd marka inay shartisataa waxay noqonaysaa uun tawkiidunbay iska sii noqonaysa wax caqdigii ka hor imanaya ma aha shuruudaha markaa culammadu isku khilaafaan waxaa ka mid a masalan oo kale haddii gabadhi ay shardisato inaanu la guursan ou sidaa aqbalo arrin marka hore u jaa'is u ahaa inuu la guursado laakiin shardiga noocaasee uu markaa gabadha ku mehersaday ee sulbulcaqdiga lagu sheegay bacdu ahli cilmi waxay gudagelinayaan xadiiska oo waxay leeyihiin ina xaqa shuruudi an yuwafaa bihi ama lafdiga xadiiska halka inoo qoran ina axaqa shuruuطi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj shardiyada waxaa ugu xaqnimo badan inaad oofisaan waxaa xubnaha taranka ku bannaysateen oo ku xalhashateen yacni shardiga aa ah, markaa xubnaha taranka ku bannaysateen waa shardiyada ugu xaqnimada badan in la oofiyo waa yahay waxyaalaha kale markaa eh, meherka iyo ashyaadaasi inay soo gelayaan xadiiska waa iska caddahay haddii gabadhii meher ay shartisato mucayan ah oo ay tidhi markaa bisharti inaad waxaa igu meherisa mooye si kale uma aqbalayo gurkaas waxaan ku aqbalayaa inaad xoolaha intaa iyo intaas la-eg laygu meheriyaan shartinaya wuxuu gelayaa xadiiska cumuumkiisa waa shuruudaha markaa u xaqnimada badan in la oofiyo ayuu ka mid noqonaya waxyaalihii sharciga ka hor imanaya waxay noqonayaan wax baatil ah masaloo kale inay qawaamada iyo amarka iyo taacada yadu leedahay ou isagu ateecaayo inayadu ateecdo inaanu ninkaasi ku lahayn hadday shartido sharciga ka hor imanaysa waa sharti baatila almuslimuuna cinda shuruudihim ilaa shartan axalla xaraaman aw xarama xalaala waata xadiis lagu soo wariyay culamada qaarkood ay quweeyeen muslimiintu waxay ku sugan yihiin shuruuddooday ku sugan yihiin way isu oofinayaan shardiyada mooyaane shardi xaaraan xalaaleeyey ama xalaal xaaraantinimeey shardigu hadduu xaaraan xalaalaynayo ama xalaal xaaraantinimaynayo wuxuu noqonayaa shardi baatil ah marka wuxuu noqonayaa midaan muctabar ahayn buu noqonaya can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can ishiqaar cabdullaahi bni cumar wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam naha uu reebay can ishiqaari guurka nooca shiqaarka la yidhahdo inuu reebayo washikaaru shikaarku an yuzawija arajulu ibnatahu calaa an yuzawijahu alaakharu ibnatah shikaarku an yuzawija waa inuu guuriyo alrajulu ninku ibnatahu inantiisa ayuu guurinayaa oo nin u guurinayaa wuxuu ugu guurinayaa calaa an yusawijahu inuu u guuriyo kaa kalena ee uu inanta u guuriyey alaakharu kaa kalena inuu u guuriyu ugu guurinayaa shardigaas ibnatahu inantiisa isaga u guuriyo waa isdhaaf bimacnaa inantaydaan kuu guuriyey waxaan kugu guuriyey bisharti inaad inantaada ii guuriso heblaayo ah masalan inuu yidhaahdo inantayda heblaayaan kuu guuriyey hebelow waxaan kugu guuriyey inaad inantaada heblaayo ii guuriso ayaa bishardigaasaan kugu guuriyey markaasuu yidhi waana aqbalay yacni waxa weeye qabuulkii iyo iijaabkii baa saa ku dhacay taas waxaa la yidhahdaa shikaar baa la yidhahdaa shikaar waxaa laga soo qaatay shakara alkalbu idaa rafaca rijlahu lyabuun eygii baa shikaar sameeyey waxaa loo jeedaa addinkiisu sare u qaaday suu u kaajo asalka halkaasaa laga soo qaatay macno ahaan waxaa looga jeedaa gabadha guurkeeda ama budcigeeda yacnii in lagu guuriyo oo loogu banneeyo ninkaas inuu bisharti kaa kalena inantiisa ama tuuweliga u yahay u guuriyo kan kale oo isdhaaf ay sidaa u noqoto labada hablood la isdhaafsanayo shartina ay isu yihiin ta noocaasaa shikaar la yidhahdaa walaysa baynahumaa sadaaq dhexdoodana wax meheri aanu jirin mid walba waxa u mehera guurka ta kale la guurinayaa meherkeedu yahay ya taasaa markaa meher looga dhigay waxaa la yidhahdaa noocaas shikaar baa la yidhahda tafsiirkan shikaarka la fasirayo hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma aha laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen naafic baa ku fasiray iyo cabdullahi ibn cumar baa ku fasiray labada mid walba waa la yidhi bacdi culammada ka mid oo ixtimaal ahaan ku banneeyey waa jira hadalkii nebiga inuu yahay laakiin waa arrinkaasi waa baciid yani akarka culamaduna may marin marka qaybtan dambe waxay noqonaysaa mudraj hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam kama mid ahaa laakiin macnaha sida uu ku fasiray saxaabigu ama raawiga ka warinayo naaficuu ku fasiray inuu macnaha xadiidka u yahay ayaa arjaxa waayo arraawi aclamu bimarwiyih raawigaa u aqoon badan waxa uu soo wariyey waxaa la sheegay laba habloodoo mid waliba uu mid ahaan dhalay ayuu ka kale u guurinayaa kaa kalena inantiisu kan kale u guurinayaa labaduna shartay isu yihiin haddaynay hablo ay dhaleen aynay ahayn laakiin ay ka weli yihiinna waa la mid hadduu yidhaahdo inanta walaashaya heblaayaan kuu guuriyey bisharti inaad walaashaa ii guurisaan kuugu guuriyey ama cid kale uu weli u yahay uu ku shardinayo waa la mid inan kale uu weli u yahay inuu u guuriyo uu ku shardinayo iyaduna waa la mid sababta loo diidayaa maxay tahay ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sababta loo diidayaa waxa weeyaan macquudu bihigii iyo macquudu calayhigii baa markaa isku mid noqonayaan bimacnaa yada guntinta guurka tii lagu xidhayey waxay noqotay inay mid kale guntinta guurkee lagu xidhayo inay sharti u tahay marka mid waliba ta kaley sharti u tahay yacnii tii guntinta guurka lagu xidhayay iyo midaan iyada lagu xidhayn ee shardi mid kaleoo lagu xidhayo u ah bay mar keliya wada noqonaysa marka sababta loo diidaya waa taas ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahaan waxaa loo diidayey meher la'aantaa loo diidayey oo haddii la yidhaahdo inaanay meher lahayn siday caqdigii wax u yeelaysaa ila gabadha la guurinayo waxaa loo qaybin jiray mafruuda iyo mufawada mid baan meherba la sheegi jirin waxay culammadu kaga jawaabeen way jirtaa gabadha yadaan meher la sheegin inay mehersamayso markay mufawado tahay meher wuxuu ugu waajibayaa ima bilmowt uu ninku ka dhintay walow yaanu u tegin beed ama tegisuu u tegay baa meher ugu waajibayaa maharbu misli bay yeelanaysa waa hadday mufawado tahay hadday mafruudo tahay iyada xataa haddaanu u tegin ou sidaa ku furo waxay yeelanaysaa nisfulmahri bay yeelanaysaa hadday mafruudo tahay oo meher loo qadaray oo markii meher loo magacaabay walow yaanu uba tegin be hadduu furo waxay yeelanaysaa markaa sida aayaddii suuratulbaqara ay sheegaysay fa nisfu maa faradtum ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nnikaax laakiin mufawada hadday tahay meherkii laba shay un bay ku waajibsanaysaa ima bilmowt ama ninkii inuu dhintay waa ku waajibsanaysa mid labaad waa ku waajibsanaysaayo waa in markaa ninkaasi u tegay gabadhaa hadduu u tegeyna meher dhammaystiran bay yeelanaysaayo mahrun misli ah falahaa milu mahri nisaa'iha marka waxa kala duwan laba qadiyo in meher aan la sheeginoo laga aamuso iyo in lagu guursado meher la'aan mufawadada marka la yaqaanay waxay ahayd ee bannaanayd in gabadhii caqdiga guurka lagu xidho meherna aan la sheegin laakiin meherkii haddii la nafiyo oo la yidhahdo bisharti inaan meher jirin de waxay noqonaysaa marka waxaan arrin baatil u noqonaya mid baatila ayuu noqonaya culammadu waxay yidhahdeen shikaarka wax u qaybsamaa mid sariix ah iyo midaan sariix ahayn shiqaarka sariixa ahi waa in labadaba sidaa la ysugu shartiyo guurkooda meherkana la nafinayo haddii laakiin miduu u guuriyo ka kale gabadhu u weliga ahaa buu u guuriyey ka kalena isaguna waa u guuriyey gabadhu u weliga ahaa iyadu shiqaar ma noqonayso waayo shardi isma aha hadday shardi isu yihiin laakiin meher la magacaabo maxay noqonaysaa mid walba meher loo sheego taas culammadu waa isku khilaafeen oo waxay yidhaahdeen haddii mid walba meher loo yeelay ha yeeshee shardi laysaga dhigay culamada qaar waxay dhahan waa asaxaysaa waayo walaysa baynahumaa sadaaq baa meesha ka baxay oo sadaaq waa jiraa culamada qaarkoodna taa lafteeda waa diideen oo waxay yidhaahdeen guurinta ta kale loo guurinayo weliga inanta hore guurinaya inanta labaadee ka kale u weliga yahay inuu u guuriyaa sharti maadaama guurkaa ay u tahay inanta loo guurinayo oo midkoodba ta kale shardi u tahay waxay ka dhigantahay juz sadaaqi ka miday ka dhigantahay bimacnaa inta la magacaabee meherka laga dhigay waxaa ka dheeraada guurinta inanta kalena weliga hore loo guurinayo ila shardi bay tahay sida meherku shardi uu yahay saas aawoodee juz sadaaqi ka miday noqonaysaa intani mar hadday caynka ayadaa tahay ma bannaana yidhahdeen suurada way isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood oo khilaaf bay geliyeen calaa kulli xaal waxaa xadiiska laga qaadanayaa shikaarku inuu xaaraan yahaanu bannaanay waxaa kaloo laga qaadanaya caqdiga shikaarku inuu marka waxa weeye noqonayo caqdi baatila aanu asaxayn ayuu markaa waxyaalaha laga qaadanaya ka mid a ah. waxaa kaloo laga qaadanayaa sadaaq la'aan gabadha markaa in loo shartiyaa inaynay dhici karin oo waxa weye ilaaba ilaa inuu sadaaq jiraa inay lagama maarmaan ay u tahay ayaa laga qaadanaya oo innaga waxaa laynoo shartinayaa marka nebiga laga yimaado calayhi salaatu wasalaam gabadh kastaynu guursanaynaa inay meher yeelato waa lagama maarmaan can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam nahaa can nikaaxi almutcati yowma khaybar cali bnu abi aalib wuxuu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam nahaa uu reebay can nikaaxi almutca guurka mutcada la yidhaahdo waa meher shardiga waxa la yidhaahdee eh, yowma khaybara maalintii khaybar buu reebay meher shardi in wax lagu guursado waa nikaaxulmutca wa can luxuumi alxumuri alahliya wuxuu kaloo nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam dameeraha dadla joogga ah hilibkooda in la cunana waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa can luxuumi alxumuri dameeraha hilibkoodana waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam dameerahaasoo alahliyati kuwa dadla joogga ah ah ee dadku markaa ay dhaqdaan ama dadku ay haystaan hilibkaa in la cunana waa xaaraanoo ma bannaana xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa laba mas'alo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay guur la yidhaahdo nikaaxulmutca la yidhaahdaa inuu xaaraan yaho aanu bannaanayn guurka mutcadu waa maxay nikaaxulmutca waxaa la yidhaahdaa gabadh baa la guursanayaa wakhti mucayana oo gaara ayaa la guursanaya wakhtigaasna waxaa lagu sheegayaa caqdiga laftiisaa lagu sheegayaa waxaan ku guursaday bil waxaan ku guursaday wiig waxaan ku guursaday sannad saasaa caqdigu ku dhacaya shuruudaha nikaaxa waxay kala mid tahay guurkii kaloo dhan bay la mid tahay waxayse kaga beddelan tahay guurku wuxuu ahaa mid la itlaaqayo waan wakhti lagu qayday ee abad ahaan baa marka waxa weeye loo itlaaqayaa oo loo sii daynaya walow abad bayaan la odhanay hadhow guurkaa waxaa lagu furi karaa sidaa loo itlaaqee wakhti aan lagu xadidin talaaq ayuu ku furmi karaa oo ninkii waxa weeye gabadhii waa furi karaa hadduu ka dhintana guurkii waa dhammaaday haddii fasakh shuruudihiisii dhammaystiran yahay uu yimaadana guurkaasi waa ku furmi karaa haddii kale guurkaasi waa baaqi nikaaxa mutcada la taa waa ka beddelan yahay marka horeba wakhti gaara ayaa guurkani ku dhacay hadhow markaa uma baahna talaq muddadii hadday dhammaato waxay noqonaysaa wakhtigii dee marka horeba caqdigani banneeyey waa dhammaadayoo inta ka dambaysaa waxay ku bannaanaataa meesha ma taal ya intaasay ku gaar ahay nikaaxulmutca la yidhahdaa mar baa nebigu ruqseeyey calayhi salaatu wasalaam oo banneeyey xoogaa dee waxaa weeye waagaas dumarkii waa yaraayeen xoolihii waa yaraayeen oo faqrigiiba badnaa waxaa markaa loo ruqseeyey saxaabadii inay markaa mutca sameeyaan mutca ayaa loo baniyey nikaaxulmutca markaasaa saxaabada qaarkood saddex habeen bay wax ku guursan jireen ama wax la mid a ama wakhti kaleoo markaa ka ziyaadoo ka badan kadib waa reebay nebigu sala allahu alayh wasalam waa xaaraantimi culamada qaarkood waxay yidhahdeen inta markii hore la idmay oo la ogolaaday oo nebigu u idmay ayuu nasakhay oo reebay haddana markaasuu u ogolaaday markaasuu haddana nasakhay dhowr goor baa naskhigu masalada ku dhacay markii dambe naskhigu wuxuu noqday mid abadi ah oo ilal abad la xaaraantinimaynayo taxriimkaa abadiga abaanu ah ku baaqiya waxaa la soo naqliyaa cabdullaahi ibnu cabbaas isagu inuu yidhi mutcadu waa bannaantay nikaaxulmutca nebigaa idmay oo way bannaan tahay buu buuhi laakiin saxaabadu waa ku inkireen arrinkaas waxaanay u sheegeen nebigu inuu reebay calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bnu cabbaasna sababta uu yidhi waa bannaantahy waxa weeyaan axaadiista bannaynaysa ayuu ogaa axaadiista reebaysana markii hore ma maqal saas aawadeed buu ku yidhi caliy bn abi aalib mahlan ya bna cabbaas fa ina rasuula allahi sala allahu alay wasalam nahaa canha yowma khaybar wa can luxuumi alxumri alinsiya yani muslim sidaasay ugu soo aroortay alahliya iyo alinsiya labaduba waa jiraan weliba cali markaa si aaduu u inkiray ibnu cabbaas ugu inkiray oo wuxuu ku yidhi cali ibnu cabbaas ku yidhi innaka rajulun taa'ih waxaad tahay nin wareersan ibnu cabbaas buu ku odhanayaa waayo arrin uu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam baad adigu bannaynaysaa taa'ih wuxuu u jeedaa waa mutaxayir baa tahay saasuu u jeedaa waxaa laga soo naqliya cabdulahi bnu cabaas markii dambe inuu yidhi ilaaqan uma bannayn ee waxaan u jeeday lidaruura marka daruuradumay bannaantay waa bimansilati almeyta iyo wax lamida mida mar kale waxaa laga soo naqliyaa taana inuu ka sii guurayoo uu yidhi markii dambe waa xaaraanoo ma bannaana laakiin sanadka shay baa ku jira kolley sixada sanadka taa rujuuca dhammayska tiran waxaa ku jira marka waxa weeye maqaal baa ku jira jamaahiirtii saxaabadu haddaynay kulligoodba ahayn waxay markii dambe markaa ku tageen in nikaaxulmutca uu xaaraan yaho aanu bannaanayn shiicada qolada raafidada la yidhaahdo alraafida iyagu waxay leeyihiin mutcadu waa bannaan tahay oo waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam weliba cindigooda waxay u yeeleen fadiilo weyn oo waxay yidhahaan fadli aad u weyn baa laga helayaa gabadh mu'minada mutcada markaa lala mutcaysto fadli aada u weyn baa lagu helaya ilaa ay yidhaahdeen afar goor ninka mutcaystaa derajada nebigaa buu gaadhayaa kutubahooday ku qoreen yaa warkaa ay sheegeen calaa kulli xaal waa mid baatila weeye waxaanu ka hor imanayaa xadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam saxiixa iyagu waxay ku leeyihin xalaal bay ahaydee cumar baa xaaraantinimeeyey leeyihin warka ay sheegayaan waxba kama jiraan waa baatil laa asla lahu ee waxaweye nebiga sala allahu aleyh wasalam baa xaaraantinimeeyey saxaabadiina waa sheegeen bale aalubaytka laftoodii baa soo wariyo cali bnu abi aalib ayaa ka mida markaa saxaabada soo warinaysa saxaabo kaloo badanna waa soo warise axaadiis fara badan baa nahyiga ku soo arooray marka caliy bnu abi aalib laftiisii baa sheegayaa nikaaxulmutca inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam yani saas sheegaya waa midda kale waxyaalaha waaweyn ee khaladaday ku dhaceen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen nikaaxulmutca xad ma leh oo intii la doonaa dumar lala mutcaysan karaa afar kuma xadidna sagaal kuma xadidna siddeed iyo toban kuma xadidna yaa tamatac walow bialfin kun dumara kulay ku tahay waa lala mutcaysan karaa yacni saasay markaa yidhi waa musta'jaraad waa qaar la kiraystay maadaamay caynkaas yihiin xad ma laha oo tiro mucayana kuma xadidna yacni ta noocaasina waxa weeye dee waa ka hor imanaysaa sharciga waa ka hor imanaysa butlaankeeduna waa arrin iska waadix oo iska cadwey waa midda kale nikaaxulmutca oo markii hore nebigu ruqseeyey suurada uu u ruqseeyey nebigu iyo suuraday ula imanayaan waa kala duwan tahay yaday mansuukhaba tahay hadda marka waxaway mutcadii xalaalayntii la xalaaleeyadoo marka hadda la nasakhayba haddana markii hore guurkay la mid ahayd waxay guurka kale kaga duwanayd ma jirto mooyaane muddaynta muddada loo yeelay iyagu waxay ku leeyihiin maya mutcadii waxa lo wax kaloo loo shardinayaa ma jiro waa in kimishirka laga heshiiyo muddadana laga heshiiyo yacni gabadha markaa warkaasi dhex maro iyo ninka laa weli baan la shardinayn walaa markhaatiyaan la shardinayn walaa wax kalaan la shardinayn ya yacni muddada iyo yacni ujuuraday qaadanayso waa in labadaa laga heshiiya waxay noqonaysaa taasna zinadii oo la bannaynaya noqonaysa ile nikax sharciya ma noqonaye nin kastoo doonaya gabadh inuu ka sinaystaa so miyuu ka caajisayaa markaysaga muddada iyo markaa waxa weeye ujuurada inuu kala heshiiyo mushqaayadda iyo wakhtiga inuu kala heshiiyo zaanigaan awoodi karayni waa kii waa taswiiqi lizina zinadii oo la bannaynayo ayay markaa noqonaysaa calaa kulli xaal yani nikaaxu lmutca waxa wey nikaax xaaraana wey nikaaxa waxaa loogu talagalay inuu markaa itlaaqnaado ama abadi ahaado xataa culamadu waxay isku khilaafaan ninku gabadha hadduu guursanayo laakiin niyada uu isleeyahay intaa dabadeed fur uu isleeyahay aanu se ku dhawaaqin caqdigaasi ma asaxaya mise ma asaxayo ya markaasay culamada qaarkood leeyihiin mar haddii shay waxa weeye aan bannaanayn uu niyaysan yahay ma asaxayo nisbadiis lakiin iyadu haddayna ka warqabin nisbadeeda caqdigu wuxuu noqonayaa markaa mid saxiixa culamada qaarna waxay leeyihin may mar haddaan marka waxa weeye caqdigii lagu sheegin wax lagu dhawaaqayna aynay ahayn niyadu waa isbedeli kartaa marka waxa weeye dhibi kuma sugna calaa kulli xaal taas culamadu waa isku khilaafeen laakiin tan caqdiga lagu sheegaya muddada iyada culammadii waxay tilmaameen inay xaaraan tahay waana taa nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam tan kalena calaa kulli xaal markaa mid fiican ma aha oo waxa weeye waxaa ku jira yani waxaweye khiyaamo iyo tadliis baa ku jira oo shay markaa aan bannaanaynna qofkii waa niyeysan yahay markaa saas aawadeed inaanay bannaanayn bay u dhowdahay taa lafteedu waayo cidda ku raalli noqon lahayd waa tii haddii la odhan lahaa inantaa sanad baan qabayaa dabeedna waan furayaa yacni welina ma yeelin saas reerka yeeli lahaa waa kaygi yaa ama laba sanaan qabaya ama sanad baan qabaya dabeedna waa talaaqaya waa furaya lama yeeleen marka waxa weye nooc khiyaamaa baa ku jirta saas aawadeed taa lafteedu waxa weeye markaa mid fiican ma aha xumurulahliya dameeraha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood dameeraha dadla joogga ah iyo dameeraha dameer dibadeedka ah dameeraha dameer dibadeedka ahi iyagu waa ugaadh waa bannaan yihiin wax dhibi kuma sugnaa gumburiga ama farowga ama dabardabadeedka waa xalaal iyagu weeye waayo waa nooc ugaadha ka mid a ah. axaadiista qaarna waa ku soo aroortay dameeraha dadla joogga ah baa laynaga reebay in la cuno cillada loo reebay bacdi baa waxay yidhaahdeen waxay ahayd gaadiidka la fuulayaa si aanu u yaraan laakiin saxiixu waxay tahay xumaanshaha ay xun yihiin daraaddeed baa loo reebay saas aawadeed waa mid xaaraanan bannaanayn dameeraha dadla joogga oo lama qalan karo ilaalabad baana loo xarimay ilal abad ayaana markaa loo xarimay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra in rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala uu yihi laa tunkaxu alayimu xataa tusta'mar gabadha carmalkaa lama guursado yacni yaan la guursanin xataa tusta'mara ilaa la amar weydiiyo oo ma lagu guuriyaa yacni markaa idan toosa laga qaato ay tidhahdo haa i guuriya ama ay tidhahdo haa walaa tunkaxu lbikru gabadha shabadda ana lama guuriyo xataa tusta'dana ilaa idan laga qaato laakiin idankeeda ka duwan idanka ta kale oo idanka la shardinayaa aamus baa ku filan hadday shabad tahay qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow fa kayfa idnuha gabadhan shabaddaa idankeedu siduu yahay say wax u idmaysaa qaala an taskuta idankeedu waa inay aamusta wey xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka xadiiska siiqadiisu waa khabarun yuraadu bihi nahyu ama waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa diidmo ama waa khabar waxaana loo jeedaa macno nahyi ha guurinina gabadha markaa carmalka ah ilaa amar toosa idan toosa ay ku hadashay laga markaa waxaweyaan helo hana guurinina gabadha bikradda ilaa idan laga qaato idankaasna waxaa ku filan aamus sababtu waxay tahay gabadha shabadda ahi way xushood badan tahay waayo markaa waxa weeye gabadh ragga hore aragtay ma aha waxaana dhici karta dee inay muxajabad ba iska tahay markaa da'deeda yacni waxa weeye ay da'da yar tahayna waa ka qayb qaadanaysaa yacni waxa weeye rag inay markaa ka fogaydna waa ka qayb qaadanaysaa xishoodkeedinu aad u bato saas aawadeed waxaa ku adkaan kartaa haddii la yidhaahdo ha hadasho yacni inay markaa tidhahdo waa doonayaan yacni waxa weye arrin casiir ku aho ku adag buuyi marka shareecaduna ashyaada waa fudaydisaa addiinu yusrun saas aawadeed yacni wixii ku dhib ah ee ku adag laguma kallifin waxaa la yidhi waxaa ku filan inay aamusto ayaa ku filan ta loo sheego cidda markaa waxa weeye doonaysa inay aamusto hadli weydo waxay ka dhigan tahay inay ogoshahay laakiin hadday diidan tahay mid waliba waa hadli kartaa ma doonayo haddii marka waxaweyan ay leedahay gabadhu marka waxawe ninka ay diidan tahay hadday xataa shabba tahay waa diidi kartaa ismana odhanayso waa lagugu ceebsanaya laakiin tan kale ninbay doonaysaa waa arrin ay is odhanayso waxa weeye waa lagugu ceebsanayaa sidaas aawadeed yacni haadi waa ku adag tahay iyada waxaa la yidhi waxaa ku filan inay aamustaa ku filan haddii ay hadasho ay dhacdo inay hadashaba ay tidhaahdo waan markaa waxa waa oggolahay ama waa is afgarannay ama wax la mida yacni waxa weeye guurkii waa asaxaya maaha qolyaha daahiryada qaarkood siday yidhaahdeen ay dhahaan bisharti waa inay aamustaa hadday hadasho may idmin qowlkaasi waa qalad sax ma aha waayo dee aamuskii wax ka sii cad baaba meesha imiyo ah hadalay oggolaansho ku hadashay marka in la yidhaahdo hadalkay oggolaanshaha ku hadashay waxba kama jiraane hadday aamusi weyday may idmin waa qowl halad ah aan sax ahayn wakhtigaa inaga dhacay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk